yidhaahdana waa la yidhi zuhdulcawaam iyo zuhdulkhawaas iyo zuhdulcaarifiina billahu axmed u qaybiyena waad soo marteen waxaa inoo dembeeyey xadiidkii mustawrid ibnu shadaad radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llahi sal lay wasalam ma dunya adduunyadu ma aha fi laakhirati aakhira marka loo eego ilaa milu ma yajcalu axadukum ilaa milu jacli axadukum midkiin gelintiisa uun mooyeen uu geliyo usbucahu fartiisa filyami badda uu geliyo falyandur ha eego bima yarjicu fartu waxay la soo laabato biya ah qadarkuu dhanyahay yahay aad u yar marka badda loo eego ayaa adduunyada la tootoo la mid tahay marka loo eego aakhare iyo ilaahay agtiisa waxa yaalla rawaahu muslim wa can jaabirin xadiidkan inaanu soo akhrinaa moodayay mise waan soo maray ahay وcan jaabi bn cabdilaahi radi allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi sal lay wslam rasuulka ilaahay mara wuxuu soo maray bisuuqi suuquu soo maray isagoo caaliye ka yimid riwaayadda muslim baa caddaysay xaafadihii korkoree madiina cawaalida la odhan jiray xaggooda isagoo ka yimid ayuu nabigu suuqii madiina soo maray wannaasu dadkuna kanafatayhi ay jaanibayhi labada hareer ama labada dhinac iyo garbaha ay ka socdaan famara nabigu wuxuu soo maray bijadyin orgi soo maray jadyigu waa orgiga waxaraha waa taqaanaa maqasha adhiga midka lab ee ku dhalaan ayaa la yidhahdaa jadiga famara nabigu wuxuu soo maray bijadyin orgi buu soo maray asaka dhaga guran dhaga yaryar ama dhagalaba mayitan oo bakhti ah waa orgi dhagihiisu aad u yaryar yihiin ama dhaguhuba jaran oo guran xaggana bakhtiyoon la gowracin fatanaawalahu nabigaa laacay orgigii asaga ah fa akhada wuxuu qabta nabigu biuduni dhegtiisii buu saa u qabtay dhegtii yarayd ee gurayd buu nabigu saa u qabtay uma qaala wuxuu yidhi suubanuhu ayukum kiineebaa yuxibu jecel anna haadaa orgigankada lahu inuu u ahaado oo uu ku qaato bidirhamin hal dirham orgigan dhagaha gurguran ee bakhtiyey labada ceeb isku darsaday haduu fayow yahayna ceeb buu lahaan lahaayoo dhagaba ma ama waa dhagaguran yahay waa foolxun yahay wuxuu ku darsaday maba noolo waa bakti oo birsol ma aho lama gowricin orgegaani yaa jecel inuu dirham fidaa ah siisto fa qaaluu waxay dhaheen la socota nabiga hareeraha ka socday maa nuxibu ma jecel nabi allow annahu orgegan lana anaga inuu noo ahdo bishayin wuxuun lacag iska daa dirhame xataa koo biyaa ma astahilo wamaa nasnacu bihi maxaanu ku falayna haddee maxaa lagu fali lama weydaysan karo hadde waa bakhtiyey oo birsul ma aha maba noolaba hadduu noolyana ceebbuba lahaan lahaa dirham lama siin karin neef nooloo weyn baa dirhamka la siiyaa uma qaala subanow wuxuu yidhi atuxibbuuna ma jeceshihiin lacag iska daaye annahu lakum inaad qaadataan lacaglaan maku qaadanaysa bilaash maku qaadanaysa qaaluu waxay dhaheen saxaabadii wallahi low kaana xayan kaana cayban ay kaana maciiban ilaahay baanu ku dhaarannay low kaana xayan nabi allow hadduu noolaan lahaa kaana cayban ay kaana maciiban mid oo iin leh oo dhaleecaysan buu noqon lahaa suuqana marka lama badaneeyeenba innahu asaku marka ceebta bay fasirayaan innahu orgigu asaku waa dhaga guranyaha ama waa dhagalaayahayba fakayfa ka wara nabi allow wahuwa mayitun asagoo bakhti ah dhagaguraanti iyo dhagayaraanti nabi allow kusii darbay dheen inuu bakhtiyoon la gowricin marka maxaa ku falaynaa faqaala subano wuxuu nabigu wuxuu rabaa inuu fahansiiyo saxaabadu adduunyo ilaahay agtii waxay ka tahay fawallaahi allahan ku dhaartaybu nabigu ladunya adduunyadu ahwanu waa ka liidataa oo ka qiimo liidataa cala allahi ilaahay xaggiisa min haadaa orgigan calaykum su idinku liito orgigan dhagaha guran ee bakhtiga agtiinna sida ugu qiimo daranya ugu liito si ka daran bay ilaahay subxaanau wa tacaala adduunyadu agtiisa ka tahay aa fahmeen ruuxu wuxuu fahmi karaa wax loogu miaaliya ladunya adduunyadu ayaa ahwanu qiimo la weyo oo qiimo daran oo liidata cala allaahi ilaahay dushiisii cind allaahi baa loo jeedaa min hada orgigan calaykum idinku liito orgigan su agtiinna oga liito ee wax qiimaha uusan u lahayn iyo qaaya ah adduunyaduna sidaa tahay rawaahu muslim muslim baa wariyey riwaayadii bazaar xadiidka dhammaystirkiisa yaa waxaa la socday fawallaahi ladunya ahwanu cala allahi min hada calaykum falaa ulfiyannaha ahlakat axadakum waa ziyaada muhima jiddan mar haddii orgigan agtiinna qiimo ka lahayn oo dirham iyo bilaashba aydan ku qaadanaynin adduunyana alla agtii ay sidaa ka liidato nabigu wuxuu uhi falaa ulfiyannaha adduunya yaanan arkin ahlakat axadakum ayadoo midkiin halaagtay adduunyada noocaas ee ilaahay agtiisa saa ugu qiimo daran ee qiimo jaban aan waxba ahayn yaysa ida halaagin saad u daba ordaysaan ha ku aafoobina ha ku balaayoobina ha ku fidnoobina iscilaaliya isdhowra aakharo nabigu waa la hadlay falaa ahlakat axadakum rawahu lbazaar ziyaadada bazaar baa iskale fii musnadih subanu uu kanafatayhi ay waxaa laga wadaa can jaanibayhi labada dhinac nabiga ka socdeen saxaabadu wal asakuna waxaa asahiiru اludunu midka dhagaha yaryar ee dhagaha guran baa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa midkaan dhagaba loo umine la jaray ama la gure ee gurayn waa la yidhahda adduunyo markaaday sidaa tahay waa in la fahmo laakiin mushkiladeennu haddaynu muslimiin nahay adduunyada inay ba'an tahay ay liidato ay xun tahay afkaan ka sheegnaa halkaanna waynu ka jecellahay mushkiladeenna waa intaa haddaynu muslimiin adduunyo afkaa laga caaya culimmadii baa caayi xertii baa caayi nin kastoo adduunyada shaqadeeda shidadeed weyaa lagu hayaa afkaa laga daldalaya ba'naanteeda iyo liidnaanteeda iyo xumaanteeda iyo qiimo daradeeda waa lagu wardiyaa laakiin halkanay ku weyn tahay mar hadday qalbigeenna ku weyn tahay hadda waa ina halaagtay waxaan isku baabi'inayna een isku dilayna een ku kala dhimanayna een isku xeeayna isku goynayna een ku kala baxdee eed ururaha iyo firqda iyo tawaa'ifka iyo qabyalada ba'an idinku kalifay waxa wey waa ayada un wax kale maaha ila mansibku iyo ri'aasadu iyo magacu iyo xooluhu waa adduunyo aabbahood marka baashu waxay ku roon tahay afkaba ka caayaynin inaysan uurkaada ku weynaanin dad afka ka caayaysana uurkaadana haku yaraato qiimaysan ku yeelanin inaad agtada adduunye ku weyntahay ama ay ku qiimo daran tahayna waxaa lagu ogaanayaa dhaqankaadaa kutusahaya falkaadaa kaa turjumahaya weedho in la yidhaahdo way sahlan tahay laakiin dhaqanka muhiimsanoo adag wa can abi dar radi allahu tacaala canhu wuxuu uhi kuntu amshi maca annabiy nabigaan la socday habeen habeennaha ka mid ah fii xarat almadiina fii xaratin shiil oo bilmadiina ku taalla dhulka dhagaxa madowla la yidhaahdaa dhulka dhagaxa madow leh ee dhagax cad iyo dhagax guda aan lahayn dhagaxiisu madow yahay ee gankiis iyo oogadiisu markaad kor ka fiiriso dhulka madow ah dhagaxuna madoobeeyeyaa xarada la yidhaahdaa xiraar baana lagu jamciyaa bikasr lxaa xiraar baa lagu jamciyaa shiil iyo shiila yidhahdaan soomaalidu intaan ka warqamo habeenimayna ahayd oo xilligu nabiga la soconaya habeennima iyadoo isaga ka sheekeeyey riwaayadii riwaaya kale caddayso habeen habeennaha kamidaan baxayba abudari kharajtu leylata min allayaali faida rasuulu اllahi sal اllahu alayh ali wasalam yamshi waxdahu walaysa macahu insaan fadanantu annahu yakrahu an yamshiya macahu axad fajacaltu amshi fii dili اlqamar buu habeennimaan madiina ka soo baxay anoo iska socdo oo iska lugaynaya keligay duleedka madiino habeennimo ayaa nabigu keligii socdaan arkay buui xilliguu nabigu socdo inuu keligii yahay ruuxna la soconi markaan arkay waxaan iska dhaadhiciyey ogoobay suubanuhu keligii inuu caawa iska lugayou rabaaye waxba aduguna ha dhibine balka dambe geedaha hooskoodaan isku qariyey buui nabiga inaan wehelyeelna waan rabaa inuusan dhibsaninna waan rabaa buui marka geedaha hooskooda ayaan isku qariyoon dayaxa hooskiisiiftiinkiisa iskaga qarinhaya markaasuu nabigu dareemay waayo ruuxan garab socda waa abu dar qisadaasi xadiidku asalkiisii ahaa wuxuu idhi saxaabiga kuntu amshi maca nabi nabigaan la socday fii leylati min allayaali weeye fii xaratin bilmadiina shiil ama buur yar dhagax madow leh oo madiina ku taalla cishaa'an riwaayo kale oo xadiidku leeyahay habeennimo fiidnimo faistaqbalnaa waxaa naga hor yimid markaan nabiga isla lugaynoon raacay uxudun qowgii uxudaa baa hor yimid buurta uxudayd baa naga hortimid haddaba aad aragtay ku taalla madiino faqaala wuxuu uhi subanu yaa abaadarow faqultu labayka yaa rasuul allah nabi allow ku ajiibay ayaan idhi faqaala wuxuu uhi subanuhu ma yasurunii ima farx gelinayo kuma farxahayo mana jecli anna cindii aniga agtayda inuu yaallo mila uxudin qowga uxud oo kale haadaa eekana dahaban oo dahaba qowgan hadda aad aragtayna qabtay oo uxud hayo weyne aad iyo aadka weyn oo dahaba inaan oo gacanta lai geliya ma jeceli tamdii weliba ay tegayso calaya dushayda alaatu ayaamin saddex maalmood macnuhu waxaa weeye laga wadaa qowgaa uxudoo dahab haddii laga dhigo saddex maalmood inuu igu qaato qaybintiisu nabigu ma jecli buui yani qowga aarati intuu qaybintiisu usbuucba kugu qadan ba nabigu wuxuu inay saddex beri ila gaadho ma jecli wa cindii agtayda asagoo uu yaallo minhu min الdahabi diinaaru hal diinaar uu ka yaalo ilaa shayun shay mooyeen arsuduhu hamzada arsada waa la kordhabahayaa anigunuslada qaarkood wuu godahayaa laakiin godaalku waa khaa arsuduhu saadka marka ama kordhow ama hoos dhig ama god waa mualla arsiduhu arsuduhu arsaduhu intuba waa isku mid uciduhu weeyaan waa axfaduhu bay ka dhigan tahay ilaa shayun shay min arsudhu aan u diyaargareeyey oon u dhigay oon u e, kaydiyey lidaynin dayn mooyeen wixiisi kale intaan bixiyo oon qaybiyo oon masaakiinta iyo mudanaha siiyo wax yaroon u soo reebay dayn aan ogahay lagu bixiyo mooyeene saddex habeen nabigu inuu ila dhaafo ma jeclayn buui mana jecli ilaa ay mooyeene arsuduhu aan u diyaargaraynayo ama aan u e, e, reebayo lidaynin daynku bixinteed liwafaa'i daynin aw liadaa'i dayn ilaa an aquula inaan idhaahda mooye bihi ay bidahabi fii cibaadillahi addoommaha ilaahay hakada wahakada wahakada tiisa afraad baa go'an wahakada nabigu marka inta jahaba lixda jahaba waa yidhi hakada wahakada wahakada xaggana u tuuray xaafadku marka wuxuu yihi riwaayadka qaarkood baa soo gaabsaday mooyeen afarta riwaayad kalaa tilmaamay marka nabigu wuxuu le alayh isalaat wasalaam saddex maalmood in qowga dahabka ee uxuda ila dhaafo nabigu ma jecli waxaanu u qaybin lahaa xagg iyo xagga ummadda islaamkaan siin lahaa waa isdhaafin lahaa wax yaroon dayn u xanibay mooye can yamiini dhanka midig buu nabigu u ishaaray hakaadahaakadamarsidaa iyo sidaa iyo sidaa nabigu markuu leeyahay midigtiisii iyo bidixdiisii iyo xagga hore iyo xagga dambeba nabigu waa midaaray can yamiini dhankiisa midig buu nabigu hakadaa u yidhi wa can shimaali bidix buu hakadaa u yidhi wa min khalfii gadaal buu u xagga horena haddii nabigu u yidhi way afartii jahaba waa u yidhi <clears throat> waqaliilun maahum aad bayna u yaryihiin buui ruuxa dadka sidaa yeelaya dadka adduunyo badanoo soo gashay ama xoogaan ka booday cafwan xoogaan ka booday can yamiini wa can shimaalihi wa min khalfihi wa can amaamihi baa idinka go'anoo riwaayadku ka tageenoo xagga hore ah aw qudaamihi uma saara nabigu waa lugeeyey wax yar buu socday markuu cabbaar socday faqaala wuxuu idhi ina alakariina kuwa maalka badan hum ayagu alaqaluuna kuwa yar weeye awaaban xagga ajirka yowma alqiyaamati maalinka aakharo nabigu waa u gebagabeeyey nabigu wuxuu cilaynhayaa maxaa kee nabi allow haddii qowga uxuda dahab laga dhigo oo gacanta laguu soo geliyo inaad diiddo inuu kugu daha maxaa keenaya waxaa keenaya dadka adduunyada badan haaliban sida badani way ajir yaryihiin aakharo oo adduunyada duufsatoo la tagta xaqa ilaahay baal marisa adduunyo waa inaga soo sheegnaha dee ilaahay subxaana wa tacaala in badan adduunya biyuu isku shabaha xikmada ku jirana habeenkii u dambaysa waxaan idiin sheegay saddex xikmo toban bayna culammadu gaadhsiiyeen niman baa isoo weydiiy oo waxay dhahdeen tobankii sheekhoo meel laga raadaya sheeg tafsiirka ibnuljawsi ka fiiriya tafsiirka ibnuljawsi abulfaraj ibnujawsi tafsiirkiisa ka fiir tobankaba wuu sheegaa almuhim <clears throat> uma saara nabigu ciladii buu sheegay nabigu wuxuu yidhi adduunyo badani waxay keentaa aakhara inaad ku xoola yaraato adduunyo badan waxay ku dhaxalsiisaa aakhara inaad ku xoola yaraaton laangaabku noqoto allaahumma addoon adduunyadu aysan khatalin oo bixiyey mooye faqaala subxan wuxu uhi ina alakariina kuwa xoolaha badan hum ulaqaluuna kuwa ajirka yar weeye yowma alqiyaamati maalinka aakharo ilaa man addoon mooyan qaala ay facala qaala huna bimacnaa facala wey yeelay oo sameeyey hakada wahaakada wahaakada in xoolaha bixiyey oo jidka ilaahay ku bixiyey oo masaakiinta siiyey oo qaraabada siiyey oo ninka go'moon siiyey oo baahanaha siiyey oo dhibanaha u gargaaray dadka noocaasa ka badbaadow can yamiinihi dhanka midig buu nabigu u bixiye weye addoonku u bixinaya xoolihii u bixinaya wa can shimaali dhanka bidix u bixiyey wa min khalfihi u aaba maayo weye muslim ma yahay ma mudan yahan buu marka kolba laga jiro u bixinaya nabigu wuxuu wa qaliilun aad aad bay u yaryihiin maa hum kuwa ayaga ah maadu waa ziyaado asalku wuxuu ahaa wahum qaliil tacbiirka noocaana waxaa loo isticmaalaa in shay lagu dhuujiyo ama aad iyo aad loogu xeeldheeraado laakin asalkiisu wahum qaliil taqdiirku waa sida wayna yaryihiin dadka xaqa adduunyada iyo xaqa aakharo midba uusan khatalayninee kii aakharana qabanaya adduunyadana walaa tansa nasiibaka min addunya ku dhaqmahaya ilaahayna ka cabsanaya xoolahuna aysan khatalayninee ku bixinaya jidkii aakharo aad bay nabigu u yaryihiin waa sida waa sida xaqiiqadu waqaliilun maa hum aad iyo aad ban u yaryihiin uma qaal lii wuxuu igu yidhi nabigu makaanaka halkaada joog riwaaya kulu ku caddeeyo faajlasanii fii qaacin xawlahu waxaan ku baxnayba meel aad moodo in la gabangaabay oo dhagaxsaa loogu wareejiyey dhexdeedanu ay bannaan karoor aad moodo giraangir nabi wuxuu idhi abudar halkan dhex kamana dhaqaaqi karti kugu soo laabto halkaa dhex taagno ha ka bixin faajlasanii fii qaacin xawlahu xijaara riwaayadii kalea caddaysay makaanaka ilzam makaanaka halkaa joog ka dhaqaaqin laa tabrax ka dhaqdhaqaaqin halkaa yadaa xataa aatiika ilaa aan kuu imaado xataa aatiika ilaa aan kuu imaado anugu taagno amar ballatari baa la siiyey uma inalaqa nabigu waa dhaqaaqay fii sawaadi اlleyli habeenka mugdigiisibuu ku dhaqaaqay oo waa tagay xataa tawaara ilaa uu libdhay oo ishaydii ka libdhay nabigu calayhi salaatu wasalaam fa samictu waxaan maqlay sawtan dhawaq baan maqlay fa samictu sawtan wa fii riwaaya walaqatan hugum baan maqlay dad wada hadlahay yalo maqlay nabiga keliga iga dhaqaaqay oo dad la sheekaysanoo dad ruux la hadlayaan maqlay buuri oo hadal isdhaafahayo laba ruuxoo wada hadlahaya ama doodayo kale ama hadal jamaaca dhex hugum baan maqlay fasamictu waxaan maqlay sawtan sawt qad irtafaca kor u kacay oo lagu hadlahayo laysku tanaaniya ayaan maqlay fatakhawaftu waan cabsa nabigaan u cabsaday habeenna wey waa mugdi nebigu waa keligii cadow badanna waa jiraa ama nabiga sokada looga baxa baan isidi buuri an yakuuna inuu ka baqay axadun axad carada mid u bambaxay dhib ugu bambaxay linabiyi suubanaha aniga nabiga inta ka dhaxaysa inuu nin cadow a ah u bambaxoo dhibaateeyey oo shanqadhuba ah shanqar cadow tahay ayaan ka yaabay buui fa aradtu waxaan doonay an aatiih inaan nabiga u tago oo nabiga u gurmado ayaan yaa niyada kaga soo dhacday fadakartu waxaan xusuustay qawlahu nabiga weedhiisii laa tabrax xataa aatiika maxaa nabigu ma dhihi jirin saxaabada nin halkaa ilaa aan ku imanayo ma dhihi jirin inay hawli jirtaan dareema buuhi isugu waan kuu soo noqone nabigu waa dhihi jiray asagoon la hadlayo nabigu intuu leexdo inuu dana gutana waa dhici jirtay laakiin meel gabangaabanti la dhex geliyaa layi halkaasi kama dhaqaaqi karti ilaan kuu soo laabto marka wuu garto wuxuu nabigu amarkiisii hajabini gurmadku waa laga daran yahay amar nabi maxamed lama khilaafi kara ha man isyidhi falam abrax maanan ka dhaqaaqin meeshii xataa ataani ilaa nabigu u yimid calayh salaat wasalaam faqultu waxaan idhi laqad samictu nabi allo waxaan maqlay sawtan dhawaq iyo cod baan maqlay iyo yolo iyo hadal isdhaafaya takhawaftu aan baqay oon cabsaday minhu min asawt fadakartu lahu wixii aan maqlay baan u sheegay iyo hawshii faqaala nabigu wuxuu yidhi wahal samictahu hadalka miyaad maqlaysa sheegtadii iyo haasawgiina maray axadkii aan kulanay miyaad maqlaysa ma maqashay qultu waxaan nacamna beelo waan maqlay riwaayo kale caddaysayoo marka wuxuu idhi faaaala nabigu iga tegay fa aaala lubta in nabar ah ayuu nabigu iga maqnaa uma inii samictu wahuwa muqbilun wahuwa yaquulu wain zanaa wain saraq wain zanaa wain saraqa washariba alkhamr falama jaءa lam asbir xata qultu lahu wuxuu nabigu markuu iga tegay oo cabaar buu maqlaa horta dhawaqiina waan maqlay hadalkii sheekada waan maqlay nabigu markuu soo noqday yaan maqlay buu hadalkiisi oo leh ma xataa hadduu sinaysto ama uu waxxado ama uu khamro cabo iyo hadal u jawaabahaya markaasaan sugi waayba inaan nabiga weydiiyo nabigu saadu kula soo istaago nabi allow yaad la inaan dhaho baan yaan sugi waayay buuri riwaayo kale uma samictuhu kaannahu yunaaji nabigu markuu cabaar iga maqnaa yaan maqlaybu in ruuxu la faqayo ay wada hadlahayaan uma kharaja waxdahu keligiiba haddana igu soo baxay buui waan yaabay nabigu waxaan maqlahay ruux la hadlaaya oo ruuxna u jawaabayo saan u sugayay laba ruux inay soo baxaan yaa nabiga keligii mur igu soo yidhi buui markaasaan su'aasha weydiiyey faqultu man irajul yaa rasuul allah aladii kunta tunaaji riwaayada axmed iyo hayrkii waxaa nabi allow ninkii aad la koodaysay eed la sheekaysanaysay yuu ahaa sheekigama jire haddana waa keligaaye hawshbaa yuu xadiidku caddaynaya qaala nabi wuxuu yihi ninkaa la hadlaayay ama aad maqashay daaka jibriilu ataani midkaasi waa jibriiloo ii yimid malku jibriil faqaala wuxuuna yidhi markuu u dambaysoon wada hadlaynay man maata ruuxii dhinta min ummatika ummadaada xaaluu mid yahay laa yushriku biاllaahi shayan isagoon ilaahay u yeelaynin dakhala janna ninka ummadaada kamid ee geeriyooda asagoon rabbi u shariig yeelin jannaduu gelaya qultu waxaan idhi wain zanaa wain saraqa qaala wain zanaa wain saraq waxaan idhi jibriilow ma xataa hadduu zinaysto oo waxado fii riwaayat albukhaari wain shariba alkhamra ma xataa hadduu waxado oo uu zinaysto oo uu khamro cabbo hadduusan shirki ku dhimanin iyo gaalnimo ma jannaduu gelaya qaala nacam lafdiga bukhaari ee kale lafdiga haddau idiin sheega waa lafdi awaailka kitaabka ku yimaada ku yimaada laakiin lafdiga waa in shariba alhamra wato wuxuu ku yimaadaa baad ka fiirin kartaan erayga marka qultu wain zanaa wain saraq nabigaa iska leh wuxuuna weydiinayaa jibriil axadka jawaabna waa jibriil abu dar oo nabiga weydiiyey oo nabigu u jawaabayna waa jiraa ilaa uu nabigu yihi wain raqima anfa abidarna waad garanaysaa marka labaduba way jiraan jawaabta iyo su hore nabi maxamedi waxay dhex jibriil markii loo sheegay abu darna asna sidoo kale ku soo celiyey wain zana wain saraq nabigu ka yidhi haa raqima anfu abi darin idan bishaara ku jirta muttafaqun calayh wa hada lafdu lbukhaari waana lafdiga bukhaari weeye kii aha waxaa dadka ahlu tawxiidka dhib walbaba ha la kulmeene kuwii janna ku dambeeya weeye waxaa weeye waxay marka tusaysaa hee rajaa ku jirta rajo badan iyo khayr badan ayaa ku jira marka qaybta dambe baabu rajaga aad soo marteen ayay ku fiicnayd inuu imaamku sheekhu ku soo celiyo hadda laakiin sheekhu wuxuu ujeeda u keensada waxaa weeye baabu الzuhdi fi اdunya wاlxahi cala taqalub minha waxaa ka khuseeya ina alakariina fi اdunya hum اlaqaluuna ywma اlqiyaamati hawaaba masaladaa weeye marka adduunye shidadeedu wakaa markay u yartahay facaabay kaa reebi khayrkaabay aakhara kaa reebi way dhib badan tahay allaahumma axad adduunya ka xoroobay oo xaqeeda iska dhowray mooyeen iska ilaaliyey fitnadeeda iska ilaaliyey xaqii aakhara iska dhowray mooyeen dadkaana nabig wuxuu hi aad bay u yaryihiin hadduuba suubanuhu ku yidhi aad ba u yaryihiin meesha maxaa yaalla وcan abi hurata radi allahu tacaala canhu can rasuul lah sal ly slam qaala subxana wuxuu uhi low kaana lii milu uxudin dahaba lasaranii anla tamura calaya aaau layaali wacindii minhu shay ila shayun arsudhu lidayni muttafaqu calayh low kaana lii haddii lihi ay la wujida kaanadii aad dhihi jirteen waa taamma ayay loo badanya inay tahay qolina waa naaqisayn waxbay qadaraan dhib ma lah low kaana lii milu uxudin dahaban low kaana lii hadduu ii ahaada aniga haddii la helo oo gacantayda uu soo galo mil uxudin uxud wax la mid oo dahaban dahab ah la saranii waxaa i farax gelin lahaa oo nabigu aan jeclaan lahaa buhi allaa tamura inaanay isoo marin calaya dushayda alaau layaalin saddex habeen wa cindii minhu shayun asagoo wax aan ka hayo ilaa shayun shay mooyeen arsuduhu aan u diyaargareeye ama aanu xanibay ama aan u meel dhigay lidayni dayn lagu bixiyaba mooyeen muttafaqun cala nabigu dhaqankaasu lahaa wayna soo martay hanti badanoo soo martay ayuu maalin gudaheed ku qaybiyey maalin gudaheed buu ku qaybiyey oo kii boqorkii ka e, boqorka uu hadiyo u soo diray toddoba riti toban riti labaiyo riti oo raran oo raashiin badeeco iyo dhar aroortii loo keenay galabkeeda nabigu waa qaybiyey ama bilaal baa laydha qaybi hal shay ka reebin muhaajiriin fuqaradii aytaamtii dadkii cawaa'ishii u qaybi galabkiibu maxaad haysaa oo ka soo harhantid intaa dhannayd nabi allow laba diinaar labadaa diinaar ilaa aad bixiso nabi wuxuu uhi u dheelman maayo reerkay u dheelman maayo waad garanaysaa qisadii dheerayd abu daawuud ya laba diinaar baa ka soo dha adugu almuhim nabigu laba habeen ayuu masaaidka barye oon reerkiisa uusan aadin maadaama bilaal labada dinaar uusan bixinin oo uu amaad kan haddaad siiso ku ka baahi badan aad aragtaa galabta galabkii dambuu laba miskiinoo intay magaaladai madiina habeenno joogeen oo ku baahadeen oo saayadii ka dhammaatay waxay qaadaan oo caraaba ah, iyo farta ka saara oo barsayna ku gata ordayaana nabiga ku soo ordo oo fadhiya nabi allow labada dinaarna bixiyaye naso markaasa nabigu neefta ka soo booday oo ilaahay ku xamdiyey adduunya nabigu sidaasay u dhibi jirtay inagu marka laakiin hawsheenna hawl kale wey muttafaqun calay wa canhu can abi hurayra radi allahu tacaala canhu qaala rasuul lah sal nabigu wuxuu uhi unduruu eegoo fiiriya man ruux xaggii huwa asaguba asfala minkum idinka hooseeya ruux idinka liita oo xagga caafimaad iyo adduunyo idinka liita eega walaa tanduru ha eegina ilaa man huwa fowqakum axadka idinka sarreeya adduunyada iyo caafimaadka fahwa inaad ruuxa idinka liitay idinka taagdaran daran idinka xoola yar idinka baahi badan aad eegtaan oo midka kaa xoola badan ee kaa caafimaad badan aadan eegin fahwa arrinkaas nadarka iyo eegmadaasi ayaa ajdaru ku mudan ama mudan anlaa tasdaruu inaydan quudhsanin nicmat allahi calaykum ilahay galladu idinku galladaysto aniga soo marona afar qaybood weeye eh, laba waxaa la eegaa ruuxa kaa liita ka kaa tabaryar labana waxaa la eegaa axadka kaa sarreeya cibaado iyo cilmi waxaa la eegaa hmm. axadka kaa sarreeya waa lala tartamaa cibaado iyo diinbadni iyo khayrbadni iyo cilmi iyo aqoon diineed axda kaa sarreeyaa lala tartamaa oo lagu dayda xagga kale xalaf adduunyo iyo caafimaadna waxaa la eegaa ruuxa kaa liita aduu maanta waad qadaysay ama waad quracatay nin baan labadaba haynin adugu waa iska luudaa nin baa gurguuranayaba nin xabadka ku siqahaya mid baaba neefsan karoo isbitaal yaalla labaatan sano toban sano yani waxaa weeye adunyo maalkeeda iyo caafimaadkeeda iyo calafkeeda ruuxa kaa liitaa la fiiriyaa oo lagu cibro qaataa ilaahw adaa ku mahadsan baa laydhahda intaad haysato xagga kale aakharana waxaa la eegaa ruuxa kaa cilmi badan iyo kaa cibaada badan baa lagu daydaa tiibuu nabigu ka hadlaayaa unduruu eega xagga adduunyada hadda xadiidkan wuxuu ka hadlayaa qaybta adduunyada unduruu waxaad eegtaa ilaa man huwa asfala minkum ruuxa idinka liita idinka hooseeya fi lmaali wاlcaafiya maalkii iyo dunyada iyo caafimaadka walaa tanduruu ha eegina ilaa man huwa fowqakum midka idinka sarreeya xagga maalka iyo awoodda iyo dhaqaalaha iyo ubadka iyo dunyadaba fahwa fiirmada eegmada aad eegtaan ruuxa idinka hooseeya idinka liita oydan eeginoo inna taagan midkaydin ka sarreeya xagga adduunyada waxay biniaadamku ay qiimeeyaan ajdaru asagaa mudan wey ay axaqu allaa tasdaruu inaydan quudhsanin allaa taxtaqiruu nicmat allaahi calaykum ilaahay galladiisa nicmadiisa taasaa keenaysa markaad isfiiriso dad kaa ba'anoo kuwa kaa sarreeyana waa jiraan ilaahu intaadaa ku mahadsan wixiiga dhimanna i gaadhsi baad leedahay laakiin maxaan hayaa anaaban noolayn noloydu waxyaatukalbi baa nool xaatukalbi war xayaatukalbi maahee nicmaad ku jirta boqor baad biyo qabo miyadan cabbin haa miyadan caafimaad qaba nicmada kugu dhimin maxay tahay oo kii nabigu saxaabiga ku fa anta min almuluuk ma caafimaad qabta haa saaka xoogo afku ma ku soo dhufatay haa xayn ma kugu dareerta aad shaha ku caddaysato haa fa anta min almuluuk bu nabi boqor baaba tahay maxaa kaa maqan nabi alle wuxuu weliba qowsaar adhig ii raacana waan leeah haadimna waa le gacanyeer uaadu boqor baat yani waxaa weeye hawsheennu nicmada ilaahay waan quursanayna marka dhib baa jira muttafaqun calay wa hada lafdu muslimin lafdigaan sheegna waa weedhii muslim wariye wey erayadii wa fii riwaayati اlbukhaari riwaayada bukhaari waxaa ku yimid idaa nadara axadukum midkiin hadduu eego ilaa man ruu xaggii fudila loo sad kordhiye calayhi dushiisa fi lmaali maalka iyo walkhalqi abuurka qaabka loo abuur waa kaa xog badan yahay waa kaa quruxsan yahay waa kaa dheeryahay waa kaa caafimaad badan yahay waa kaa digdig badan yahay sida dameerkiiba u xoogsan aduguna sidii sagaareed u dhaqaaqi kartaa nabigu wuxuu uhi fal yandur ha eega ruuxa asaga ah man huwa asfalu minhu ruux kaa liitaa jira kaa liitaa jira loo badan yahay dad ahlulmasaa'ibah ahlulbalaaya ah la fitneeye la imtixaanay baa jira oo markaad aragta salka ku siqahaya ama gurguuranaya ama rafaadsan ama jajaban ama maankoodii maskaxdiiba aysan dhammaystirayn oy aafa ku dhacday la imtixaanay markaasaad garanaysaa nicmadaada ood leeda ilaahayow kanoo kale hayga dhigan asaguna u kaalmee ayb alxamdu lilah caafaani mima btalaka bih wafdani cala kaiirin min khalaqa tafdiilan ducadii waad garanaysaa marka la arko ruux mubtala ah lagu ducaysan jiray idaa nadara axadukum ilaa man fudila calayhi fi lmaali adduunyada iyo calafkii waalkhalqi suurada iyo muuqaalka iyo xooggii falyandur ha eego ilaa man huwa asfalu minhu ruux ka liitaa jire ruuxa ka hooseeya eeg ha u hanqaltaagan adduunyadaasi baldadka kaa liita eeg saad u ogaata ilahi inuu can nabi sal ly slam qaala subino wuxuu ihi tacisa afka ha u dhaco weeye tacisa ha hoogo tacisa marka hoogayaabay ahayd asalkeedi laakiin maadaama ay tahay xaqiiqo dhacaysa oo dhab ah khabaru macsuumin saadiqin u yahay saasaa yaa looga cabiray maadi ama waa duco tacisa cabdu diinaar cabdu diinaar dahabka addoonkiisa ayaa ayaa hoogay oo halaagsamay wey tacsiga asalkiisa waxaa la yidhaahdaa marka intii suxun laguu tuuro afaf aad u dhacdo intikaasuna waxaa la yidhaahdaa marka intii halkan lagu dhuftay xabadka aad jeegajeego u dhacdo halka aad ka bilowdo si marka intii laguu tuuro aad qadaad u dhacdo intikaas baa la yidhaahdaa marka xagga hore laguu tuura aad u dhacdana waxaa la yidhahdaa taciskaa la yidhaahdaa saa darteed labada macno nabigu waa kulmiyey calayhi salaat wasalaam tacisa wuu halaagsamo ama ha halaagsamo oo ha khasaaro oo af ha u dhaco iyo afhamboor ha u dhaco cabdu diinaari diinaarka lacagta addoonkeeda cabdudinaar maxaa loo ninka uun had iyo gordaneeya ee shilinka daba jooga idinku waa taqaanaan hebel waxaad hebel waa shilin caabud waa taqaanaan shilin caabud weeye hebel waa weji caabud yani dadka adiga islaamnimo ma danaynayo ruuxuu weji garanhayo iyo odaynimo iyo waxaasuu xurmaynaya wuxuu wax ku bixiyo ama uu qiimeeyo waa shilin ninkii lagu yidhi oo weeye midgaan baa tahay markaasuu midgaan waxaa ah ninkaan xoola lahayn ninkaan midgaana midgaan somaaliya wuxuu ninka dhaqanka xun abtir iyo nasab midna ma aha ninka dhaqan xun een gobonnimada ka dhammaatay ee liita wax looga dhinto akhlaaq aan lahayn baa midgaanka la yidhaahdaa ee ma aha abtir iyo nasab loo dhasho qabiil midgaan la yidhahda ma jiro warka ogaada eebdaradana joojiya tacisa cabdu diinaar ninka shil caabudkaa ha halaagsamo ha khasaaro iyo wadirhami fida caabudka iyo walqatiifati bustayaasha midka caabuda walkhamiisati iyo go'yaha midka caabuda saanba waadu noogu naqalqabayn jiray laakiin qaiifa iyo inagu ma kala naqaanee qadiifadaa weyn khamiisadaana jilicsan khamiisadu waa go'an birdhimaha leh iyo baraha leh godan masayda ay qaateen inagu ama targaalka dhihi jiree geeljiruhu geela ku waraabsan jireen baa la yidhahdaa khamiisada qadiifaduna waa bustahan weyn ee dhaxantaad ka huwataan maxalushaahidka ujeeduna waxaa weeye nabigu wuxuu kuu sheegay bini aadam wuxuu danaynaya lacag iyo wax la xidho wax la xidho marka dhuuniga la helo wax lagu faantamo waa iyo wax la labisto labadiibuu nabigu ka hadl wlqaiifati wacabdulqaiifati bustayaasha iyo adduunyada ninkii dane addoonkeedina ha halaagsamo wlkhamiisatu go'yaha addoonkeedina waa halaagsamay nabi allo maxay eedeen oy addoommo ugu noqdeen diinaar iyo dahab iyo qatiifo iyo khamiiso nabig wuxuu yidhi nuciya haddii wax loo dhiiba radya waa qancahaya inuu addoon dinaar yahay oo shilin caabud yahay oo bustaale yahay iyo go'le maxaa u daliil ah? markii wax loo dhiiba waa farxsan yahay in uciya haddii wax la siiyo radya waa qancahaya waxba inooma dhexaynin waan isfahmi weyne wax inoo ma jira soo fadhiisu ku leeyahay anshaa wadcabne oo soonagii saako dhan isku rafaadnay een kugu oomay een waxba aan kaa dhaadhicin waaye ogo waxaa jira uun isfahan daraa jira suu tafaahum wain lam yucطa haddaan la siininna lam yarda ma qancahayo war waxaad dhisanno oon diin ilaashanno oo islaamka u gargaaro oo ma jirto shilinkaa un buu daneeyaa tacisa wantakasa waida shika falan taqash tuubaa licabdin xadiidku waa dheeraa in yar buu ku soo gaabsay qadaad iyo jeegajeega ha u dhaco waa maxay saa ha loo tuuro oo saana ha loo gallaatiyo waxba yaan loo riibin weeye wa idaa shiika qodox haddii lagu mudana falan taqasha is iska bixinna wey waa habaar nabi ninkaas shilin iyo adduunye iyo magac daneeya ee ayadaa aan ku qanca ayadaa ka cadhooda ayada u duda ayada ku raalli noqda waxayna haystee dhexda hadda soomaaliya ishayso o dhan haddii xooguu haddaan u heli lahaa kulligood meel baan saari lahaa waxba kama jiraan annaga ree hebel waa iska dhammaani waa reebalayna xoolaha qaadu ku leh wixoo dhan waa dhammaadeen waa intaa shilinka ah tacisa af af ha u dhacu nabigu calayh salaa ninka adduunyo un daneeya in aakhara danaynin in gobonnimo danaynin in akhlaaq iyo qiyam wax ku lahayn in mabaadi lahayn in qadiyo qiimaynaynin qabiil iyo qurun iyo dirham iyo shilin iyo magac wax ku qiimeeya nabig wuxuu tacisa haal afaf ha u dhaco wantakasana waa maxay qadaadqadaad ha u dhaco jeegajeega ha u dhaco wa idaa shiika hadday qodax muddo lagu mudanahe falantaqasha min alminqaash qarabada ma taqaanaa baasha qarhaba jiray qodaxda lagu bixin jiray geedaha xoolaha lagaga bixiyo ee dadka lagaga bixiyo af ee manqaska yaree saas ahayd yaa minqaashka la yidhaahdaa qodax intay kulibadha waa qodax fitno qodax muddo allow qarhabo lagaga soo bixina la waayo bu nabiga alayh isalaat wasl waa habaar riwaayadka xadiidku wa lucina cabdu dirham lacnadda ku dhacdo ninka shilinka caabuda adduunyadana caabudeen diin iyo akhlaaq iyo qiyam iyo qadiya midna aan qiimayn hawsha aad la iskaga ilaaliyo rawahu lbukhaari bukhaari baa xadiidka wariyey wa canhu radi allahu tacaala canhu qaala saxaabigaa wuxuu yidhi laqad ra'aytu waxaan arkay haddaan abu hurayra sabciina min ahli sufa sabciina min ahli sufa ahlu sufuhu dadka qaarkood way ku xadgudbaan saxaaba fuqaraa oo masaakiina oo masjidka nebi maxamed daanta waqooyi ka deganaabay ahaayeen masaajidku marka agga maku qibladu soo ahayd dhanka waqooyi meel yaroo balbala ah ayaa loo gooyay degi jireen saxaabo badan baa soo martay tiro go-anoo fadhihi jirtay ma jirto ninku intuu baahan yaha uusan ahl iyo meeluu ku madax laabo uusan haysanin buu halkaa iska joogi jiray maalinkii ilahay u gargaarana waa iska ka bixi jiray rag qiimo badan baa soo maroo reer sufa ahaa oo min afdali asxaabi rasuulilah sacd muqaas baa ka oo muddo ka tirsanaa kadibna markuu xoogii rabbi iskugu aaday iskaga tegay abu hurera soo maray rag badan baa maray gaalana way soo mareen asxaabu sufa haddaad maqashaan ma ahuun awliyo kulligood wada duulaysa nimanka curniyiinta la odhan jiray ee geeli nabi maxamed qaaday ee ninkii geela raacayay dilay ee nabigu uu ku jihaaday uu baabi'iyey waxay ahaayeen asxaabu sufay ka tirsanaayeen reemiyii soo barakacay ahaayeen waan islaana yidhaahdeen mudday meeshii masaakiinta lagu daryeelahay joogeen kadibna islaamkii bay dhakreen oo faylashay goyen wixii ka raacayna waa ka raacay wixii asxaabu sufa soo dhan abu nucaym wuxuu ugu tarjamaysay kitaabkiisa filxilya ka akhriya dhammaantood hal nin kama tegin abu cabdiraxmaan assulamina wuxuu ku keenay dabaqaatu suufiya uu ku keenay kitaab khaasna uu ka qoray sayidunama noqotee toddobaatan ka daaburo uu waa toddobaatan uu soo gaaro reer sufa toddobaatankii ka horreeyey ee uu ka maray reer quraada ahaa ee biru macuuna lagu laayey culummada ahaa ee gaaladu ay dhakreen muuse soo gaar abu hurayra intuusa islaamin ka horbay iyagu shahiideen quraadaa nabigu aad uga xanuunsaday ee ka qanuuday ee reer laxyaaniya bani iyo ricliya dakwaan ay baabi'sheen laqad ra'aytu waxaan arkay min ahli sufa toddobaatan dadkii docda deganaah waa balbaladii balballadii loo dhisay maa minhum kamid tirsanayn rajulu nin calayhi ridaa'un go' qaba hal ninoo go' wata kuma jirin toddobaatankan arkeen la kulmay buu baahida iyo macaluusha iyo aradkan ka muuqda hal ninoo go' qabay ma lahayn buur ima izaarun faqad wa ima kisaa'un faqad nin hoos gunti iyo macawisbasa qaba oo qaarkiisu kora bannaan yahay iyo nimaan macawusba haysaninoo go'u weyn isku duduubahaya buste xawradiisa ku qarsanaya intan bay ahaayeen ima izaarun faqad weeye waxa kuu qadaran inuu macawis keliya qabo wa ima kisaa buste keliya wato oo markaa macawis ka dhiganayo qad rabauu waxay xidheen nimankaan arkay fii acnaaqihim qoortay ku xidhan weeye qolyaha go'a wata maxay samaynayaan halkaasay intay isu dhaafiyaan iyo ka guntahayaan sidaad samayn jirtee remigaa yaqaana markaad macawista dhaqata ama shaarka dhaqataiyo sarwaalka inaad tukato aa rabtaa la arg baad doonaysaa go-aad waatad qaban xaggaad fiid ka tuuri fidna xaggaad ka tuuri halkaasaad iskaga xidhaysaa laakiin innagu marka maxaan samaynaa de laga keena marka hore go weyn xaggaad ka keeni xagga dambaad soo qarin halkanuu ka jeexan yahay fiid baad agg u tuuraysa midna aggaad u tuuri halkaasaad ka xidhi markaad dhaqaaqda suusa u kala dhaqaaqinna gacantaa lagu qabtaa soo ma sidii wey sidii wey qad rabatuu waxay xidheen fii canaaqihim halkaas qoortaay ku xidheen labadii fidintay isdhaafiyeen riwaayadii ibn xibbaan baa caddaysay qad rabatuu fii canaaqihim mutawashixan bihi qad caqadahu khalfa wuu hullaabtay ama wuu jeenaqaarsaday kadibna halkaa dambu iskaga xidhay fa go'yaashii waxaa ka mid ah minha min alakiisati wey laa min aluzuri macawsiha ma aha waxa laga hadlayo waa hadda waxaa weeye waa raggii bustaha watay go'a watay keliya halka go' fa minha waxaa ka mid ahaa maa nisfa saaqayn go' yar yar gaadhahaya dhudhunka bartankiisa marka halkaa lagu soo xidho wuxuu gaadhayaa anqaw dhudhunka bartankiisuu gaadhaya wa minha waxaa ka mid marka halka ay ku xidhaan maa yabluqu wax gaadhaya alkacbayni labada anqaw kuraankurtaas gaadhaya ama odayka booyista qolyaha sheega muxuu samaynayaa markuu halkaa ku soo xidho halka dhexdaa bannaan soo maaha fayajmacuhu wuxuu ku qabanaya gacantiisa ku ururinaya halkan dilacsanee markaad lugta qaada ama aad rukuucdo ama aad dhaqdhaqaaqda banaan lahayd ayuu gacanta ku qabanaya raahiyataisagoo eh, kohonaya ama kohsi uu kohsanayo an tura cawratuhu cawradiis in la arko muxuu u qabanayaa in cawradiisla arko ka baqaya rawahu buhaari buhaari baa riwaayada ibnu ibshiba ka faahfaahsanaydoo ra'aytu sabciina min ahli sufa toddobaatan ree ahli sufaan arkay yusalluuna fii hawbin markan hadda fayajmacuhu biyadihi karaahiyata tura cawratuhu ma aha markuu saxaabigu socdee waa roon yahay waa markuu tukanayo ila markaad tukanayso jilbahaadii lowyi baad kala bixin cawrada muuqan karta markaasu wuxuu rabaa saxaabigana cawradiisa aysan muuqanin toddobaatan reer sufo waxaan arkay buu mara ku tukanaya hal mara keliya faidaa rakaca axaduhum qabada calayhi wuu qaban markuu rukuuco markaas waa markii ay muuqato go'aas jeexane agga agga laga xidhay markaad rukuucdu labada low buu kala raacahaya markaad foorarsato faida rakaca qabada calayh makhaafata an tabduwa cawratuhu isagoo ka baqaya cawradiisa inay muuqato dhibkaasaa la soo maray wey marka dadka marka noocaasa intii fidnooday mooy ree ahlu sufo fuqaraau lmuhaajiriin bay ahaayeen dadku ummadda ugu khayr badan bayna ahaayeen in yaroo xumaydoo ilaahay ka soocay oo ka saarayna waa jireen oo shayaadiinaan soo marray curaniyiinta marka waa dhibkaasay soo mareen wey adduunyada raggaas ugu rafaaday waagi dambe nin ilaahay xoolo badan siiye iyo nin sidaa ku dhintay waa lahaayeen laakiin aakhare waa naga qiimo badan yihiin marka adduunya qiimo ma laha waa uun iska gaalayska dhaqahayo waxa wey hoos galbeed weeye wa canhu can abi hurayra radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasul sal slam addunya addunyadu sijnu lmumini waa ruuxa muminka xabiskiisi iyo jeelkiisi wey wajannat اlkaafiri waana gaalka jannadiisii rawaahu muslim adduunyadu marka loo eego ruuxa mu'minka aakhara waxa u jiree wanaaga ee nicmaa ee gallada ilaahay ee naxariisa iyo rillo rabbigeen ah marka mu'minka loo eego aakhara wuxuu u dambeeya iyo adduunka wuxuu ku haysto waxay ka dhigan adduunka inuu ku jiro jeel iyo xabsi brisonuu dhex fadhiyo oo laga qaaday maxaa yeelay shareecadii iyo diinkii iyo kitaabka baa waxay naftu doonaysa kuu diidaya addoon xukuman baa tahay sidaa ha yeelin sidaa yeel tan jooji hurdada ku daahin salaadda u soo kac ilaahay ka cabso beenta ka leexo xanta iska daa dadka ha dulmin xataa axad la hagayoo la xukumayo wax badan oy naftiisu rabto oo shahawaatu dunyaana laga afqabtay aakhare laakiin waa maxay wixii qalbigaada ka soo dhaca laguu sii daynaya maa tشhtahi اlأnfus hunana waa maxay waa laguu diiday naftu waxay jecel o dhan waa lagaa xanimay waa sun iyo waabay aday ku dili ku anfici mayso adduunkaa laguu diiday aakharana adoon ku hadlin niyadaada wixii ku soo dhacwaa koor yaallaa show inaad duushaad waaba duulaysaaba goorma baarama lagugu rakibay goormaad kacday waad maqan oo dharkaada iyo amarkaada wuxuu ku xidhan yahay niyadaada roboodyo hadda la samey maaragtay dadka curyaamada ah maskaxdooy la yidhaahdo oo ay wadwadaan qolyaha gaalada hawshaas looma baahno adoon robood lagugu xidhin oo waxa kombyuutar lagugu xidhan bay wada shaqaynaysaan amarka rabbigi baa shaqaynaya iyo adiga damaacigaada iyo waxaad rabto marka sijnulmumin saasay ku tahay wa jannatu lkaafir gaalka marka wuxuu doona iska daaqaya sidii lod iyo dameer iska barfuuqaya wuxuu arkaba ee daysanaha ah wuxuu ku jira marka la eegayo cadaabka aakhra lasu fiiriyo hadduu janno ku jira asagu qisa ariifay sheegeen culummadu asxaabu siyar walmakhaazi ninkii la odhan jiray alimaam abu sahl asacluuki abu sahl asacluuki ashaafici alfaqiih min asxaabi alwujuuh saddex boqol iyo lixdankii jiradu geeriyooday nin wuxuu ahaa caalima oo faqiiha oo magac diineed ummadda dhexdeeda ku leh siyaasadda dowladda intuu wax ka galayba wuxuu ahaa wasiir buu ku dhowaa meeqaan adduunyo iyo magac diineed buu u haystay maalin maalmaha kale isagoo lugaynayo ay la socdaan dowladdii ciidan ka mida iyo culummadii iyo xerti la socdaanoo dowladdanoo guuraysa ay wuxuu soo maray mid yuhuudi ah oo faqiir ah oo gaajo ka farxalatay oo musqulihii xamaam lagu qabaysta shaqaala ka war dhaqdhaqahaya markaasuu arkay imaamkanoo meesha socda wuxuu hi kaalay kula hadli karaa faqiihow haa nebiguna wuxuu sheegay addunyaa sijnu lmumini wa jannatu lkaafir adugu mumin baad maxamed baad rumaysay anugu ku kufriyo gaal baan ahay labadeenna maanta kee janna ku jiruuhi keesa cadaab xabsi ku jira nabigu nimankuu sidaa lahaa inuu khaldamay sooma aragtid buuri aduguna waata mumin baa tahay janno wax kuu dhiman ma jiro baleeg magaca iyo sharafta iyo waxaad wadato xoolahaad faraqayso anuguna eeg buuri masquul iyo isxaaraan qodahaya cadaab adduunya ima dhimano sheekhu wuxuu yidhi waxa aad aragteen nicmeen maanta ku jiro marka loo fiiriyo hadduu rabbiga ii naxariisto jannadaan heli doono waxay ka dhigan tahay maanta in cadaab ku jiro sijni ku jiro aduguna saxaradaada qufaysaa janna kuu noqon doonta aakhara marka lagu cadaabo saxaradaada qufaysa iyo cadaabkan iyo neefsan aad neefsanaya dhibkan adduunka wuxuu isu bedeli doonaa janno marka cadaabku sugaya la eego waa sidaha xaqiiqadu nabigu sooma soo dhin alayh الsalaat wasalaam ma dunya fi اlaakhirati ila kamili ma yajcal axadukum asbacahu fi اlyami falyandur bima yarjic haddaynu soo marin xadiidkii mustawrid ibnu shadaad idan waa waa laisu isbarbardhig weeye marka la isbarbar dhigo adduunya aakharo halkaas isu joogaan marka la isbarbar dhigo muslim iyo gaal halkaas isku joogaan dhib walbo oo gaalku adduunka ku maro marka cadaabka aakhira loo fiiriyo hadduu janno ku jiraa ruuxa muslimkaa nicmo walbo adduunka uu ku helo marka khayrka aakhare u jira loo eegana hadda wuxuu ku jiraa jeel iyo xabsi idan marka xadiidku muxuu u keenay sheekhu wuxuu keenay sideeduba haddaad adduunya ku rafaado oo dhib ku mudato waaba dhaqankeed mu'minka asalkeeda waxay u ahayd jeel iyo xabsi waxaa la geelo hadduu lugaha dambe habeed ku yeesho hee waa dhaqan lagu yaqaana wey hadduu laakiin jiiniyada habeed ku yeesho waa gadi cusub xaaje cusub wey aan la arki jirin adduunyo muslim ku rafaado oo iskaga ku saxariiro waaba lagu yaqaanaaba haddii ilaahay xoogo uusan dareero kugu siiyana waa ziyaadatu khayr marka ha rugbiyoonin ha dhibsanin sabir baa lagu leeyahay rawaahu muslim wa can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ahada rasuul lah rasuulka ilaahi wuxuu qabtay buui bimankibaya labada garab buu nabigu saa qabtay labada garab buu nabigu dhab isiiyey hadalka uu nabigu soo wada naxurkiisuu rabaa inuu fahmo oo lagu dareensiinayaa faqaala subanu wuxuu markuu labada garab qabtay kun fi dunya kaanaka hariib ow caabiru sabiil wa fii riwaayati tirmidi wacudda nafsaka min ahli اqubuur saddexdaa lafdi riwaayada axmed iyo nasaa baana ka fiicinayd oo xadiidka israacisay awalka xadiidku wuxuu ahaa ubud ullaha kaannaka taraa ilaahay caabud sida adoo isha ku haya ka xishoo rabbiga xurmee qadari ilaahay ha caasiid xuquuqda iska ilaali aakhara ku xisaabtan adduunyadiisa ku khatalin ucbud ullaha kaannaka taraa sida adoo arka ilahay u caabud wakun fi dunya kaannaka hariib saas awl xadii waa maxay waa ucbud اllaha kaanaka taraah wakun fi اdunya axmed iyo nasaai riwaayadoodii adduunkana dhexdiisana waxaad ahaataa kaannaka hariibun sida socotoo kale nin socoto ah ninka hariibka ee koytada ee socotada ah wax badan kuma mashquulo maalan waxaad ka dhaqaaqda nairobi garis axad ahla kuma joogo cadna kama taqaanid dhadhaab baad u socotaa iyo libayakan iyo dhoobley iyo afmadow xamar baad u socotaa maalmaha aad gaaris joogto dantaada sahaydaada iyo wax yar oo ku mashquuli dadka hawl kuu taalla ma aha cawradoo dabageli qodqodi maysid dantaada unbaad qunsani durbana meeshu waa dhaafi adduunyo marka waa marin la maree hawl meel lagu mashquula ma ah maqli jirtin dhaxsin baa loo degay adduunya sidoo dhaxsin wey kun fi dunya adduunka dhexdiisa waxaad ahaataa kaanaka hariibun sida adoo socoto musaafir ah indhamirigla la yidhaahdaa hariibka ninka meel ku cusub dadkan buu saa u fiirin oo cid uu garan ma jiro saa iyagu la yaabi dhaqankoodaoo haddii laga warsado waxba garan maayo waan la dhoobnaa wuxuunbaa ismulaajinhayey wuxuunbaa isdhaafahayey intaasay kaga egtahay indhamirigla inaad noqotaa la doonahaya aw aabiru sabiilin ama nin wado goynaya wadogooye nin wado socda wadadaa iyo tubtaa unbuu eegtaa xaggee biyoleh xaggeen ku hoya intaa unbuu ka fikiraa hawl kale oo u taalla ma jirto wacudda nafsaka min ahli اlqubuur naftaada ku amwaada isku xisaab gabalki dhaca iyo waagi baryaba inaad dhiman ku talagal saribta markaa tagtalo waagu kuu beryi doonaa adoo leh ku seexo wardigaada dhammayso xilligii rabbi kusoo kaciyo soo kac laakiin niyadaha gelini inaad ku waaraysa adduunyo tobanka sana sababta waxaan qaban doonaa labaatanka istaraatiijiya baciida qariiba mutawasitulmadda mid dhexe howlahaasi waa xisaabihiinni wey qorsho waa inaad degto qorshay toban sano ah qorsho dhexoo labaatan sano ah mid soddon sano ah laba kun iyo soddonka waxaan gaadhi doonaa hawshaas isku fillaasho nin walboo dhaha fi taariikh mudahiblo iskufilaashan gaari doona wuu ku khasaara inuu ku gubtaa taarikh dib u akhriya ilaahay subxaanah wa tacaala xikmadiisa iyo tasaariiftiisay ka mid tahay dowlad kasta oo sheegata in labaatan sano kadib toban sano kadib ay gaari doon isku fillaasho faqriga oogu culus iyo qulqulo amni darrada oogu culus iyo qaxa oogu culus baa qabsada suuriya ciraaq baa waa kibray xogow midna bay raadiyeen waxay dhaheen toban sano kadib waxaan gaaraynaa isku fillaasho konton sanay dib u noqdeen culaysku ku dhacay masar baa waa hawshaa samaysay wixii ku dhacay waad ogaydeen maxaaseed barraa isku dayay wixii ku dhacay waad ogaydeen ina sacuud ina salmaan hadda laba kun iyo soddonka soo firi waxa ka dhaca maxaa haystaa xuutiyiin baba caydhsan hayaba meeluu ku kaajulayaa ibr iyo looma baahno iska ilaaliya wacudda nafsaka min ahli qubuur baa hawada soo gaabsan naftaada ku xisaab inaad mootan tahay nin mootan iska soo qaad <clears throat> wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa yaquulu kii idaa amsayta xadiidka markuu nabigu saa ugu sheegay oo isagu fahamay ayuu fasiri jiray iigii uu ka fahmay buu u sheegi jiray yaquul wuxuu odhan jiray idaa amsayta haddaad galabaysatood casar gaadho iyo nis dambe falaa tantadir isabaax waa beri ha sugin waagu inuu kuu baryahayo naftaada u sheegin naftaada ka dhaadhici in berriba waa uusan kuu baryaynin nin berrinuusan waa u baryaynin oo kale u shaqaysoo caawa cibaado badan iyo khayr badan la imow ha isdhiganin waidaa asbaxta haddaad waa bariisatana falaa tantadir ha koranin oo ha sugin almasaa'a galabaysi inaad berri galabta gaadhayso wakhud sahay qaado min sixatika fayoobidaada ka sahay qaadoo limaradika bushigaada u sahay qaado iyo xanuunkaada intaad fayowdahay camal badan la imow cibaado badan la imow shaqayso aakhara u shaqayso caafimaadkan cudur baa xigi doona waa adduunye xaalkeed waa kolba niswey kolba xaalo wahud min sixatika fayowdaeda ka sahay qaada weeyo oo dadaal intaad fayowdahay limaradka bushigaada iyo cudurkaada u sahay qaado ile xilli aad soo gaabsanoo caafimaadku yaraan baa jire wa min xayaatika noloshaada ka sahay qaado limowtiga geeridaada u sahay qaado rawahu lbukhaari qaaluu waxay dhaheen culummadu fii sharci hada alxadiii macnaahu xadiikan ibnu cumar markay sharxayeen waxay dhaheen macnihiisu waxaa weeye laa tarkan ila addunya adduunyaha u janjeersanin xaggeeda ha u iilanin walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum الnaar walaa tattakhidha ha ka yeelana adduunya watanan meel lagu nagaado oo laysku halleeyo walaa tuxadid nafsaka naftaada ha ugu sheekayno ha ku habin bituuli اlbaqaa'i fiiha in badan inaad dhex joogi doonto bituuli اlbaqaa'i fiiha nagaashiyadu lagu nagaanayo inuu dheer yahay naftaada ha ugu sheekaynin ولا bilictinaa'i biha in la daneeyo oo lagu dadaalo adduunyana naftaada ha ugu sheekayni walaa tatacallaq ha ku dhegin minha adduunya xaggeeda ilaa bima yatacallaqu bihi اlghariib ninka socotadaa ah ama indhamiriglaha ah ama aan eh, eh, musaafirka ah wuxuu uun asagu sahay-aan u qaato waxaan ahayn adaa ku mashquulin إلا bima yatacalaqu bihi اlhariibu fii hayri waطanihi nin hariiba oo socotoon dalkiisi joogin dalkaa wuxuu ugu baahan buu ka qabsa hadda markaad safartaan jayna tagtaan bangkok tagtaan meelaha tagtaan maxaad qabsataan dantiinna uun waxaad u soo safarteen qararaf haddana orod wax kugu yaalla meeshaa ma jiro wax kaa gala jayna iyo bangkok iyo finland iyo tailand wax idinka khuseeya dantiinna umbaad caydhsataan war adduunyadan dantiinna aakhiraa nabigu ka caydhsaduu leeyahy dabagala waxaana ku mashquulin leh walaa tashtahil ha isku hawlina ku mashquulin fiiha fi dunya bima laa yashtahilu bilhariib ninka kooytada ee hariibkaa ah wuxuusan ku mashquulin alladii hariibkaasu yuriidu doonaya addahaaba inuu u laabto ilaa ahlkiisa u laabto wabilahi towfiiq wallah subxana wa tacala aclam